الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا وهو, وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المدرسين بالدارسين بإقرائهم أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل فهذا هو الكتاب الثاني فهذا هو الكتاب الثاني من برنامج متون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلسته الثامنة في ليلة الثالث من شهر صفر عام 1437 للهجرة ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير أما بعد majliskan waa majliskii sideedaad ee majaalista kitaabka mukhtasar saxiix albukhaari aan ku akrinaynay waana kitaabkii labaad ee barnaamijka aan ugu magac darnay mutuuna xadiid almustafa sala allahu calayhi wasalam xadiidka nabiga sal lla ly slam mutuntiisa oo lamaro ayaan ugu magac darnay barnaamijka habeenkana waa habeenka saddexaad ee bisha safar kun afar boqol toddoba iyo labaatan hijrada nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam xadiidka aan ku bilaabi doono cashirka waa xadiidka boqol iyo labaad boqol iyo konton iyo labaad cafwan can anas bni maliki radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam dakhala caama alfatxi wa calaa ra'sihi lmiqfar falama nasacahu jaءa faqala ya rasuula allah ina ibna khaطl mutacaliq biastaari اlkacba faqala اqtuluuh can anas waxaa laga wariyay ibni malik radia allahu tacala canhu ana rasuula allah rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama dakhala wuu galay caama alfatxi sanadka sanadkii maka la furtay ayaa loo yaqaanaa caama alfatxi wa calaa ra'sihi madaxa nabiga waxaa saarnaa almiqfaru koofiyad bir ayaa saarnaa miqfarka waa koofiyadda layskaga dhowra hubka iyo waxaa weya waxyaabaha la midka ah ayaa madaxa nabiga u saarnay sala allahu aleyh waalih wasalam falamaa nasacahu markuu nabiga siibay hubkii asaga ahaa koofida ayadeed barteed markuu siibay oo nastay oo dega weeyaane jaa-ahu waxa u yimid rajulu nin faqaala wuxuu yaa rasuul allahi ina ibna khaal ninkii ibna khaal la dhihi jiray mutacaliqu wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacba kacbada tiirasheeda ayuu ku dhegan yahay weyaan saasuu kacbada u haystaa yani naaidan bilkacba kacbadoo magangale weyaan halkaasum ku dhegan yahay faqaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslm iqtuluuhu dila ayuu nabig yihi sal allahu aleh wasalam xadiidkan wuxuu caddaynayaa nabigeena sala allahu aleyh ali waslem markuu maka galaayey dariiqada uu libisnaa oo inuu muxuu ahaa madaxiis u saarnaa koofiyad bira inuu saarnaa dirciga iyo waxyaabahan gaashaankana in la qaato oo waxa iska abiici ah oo dadka hadda qolyaha soomaad arkin muxuu xabadaha waxyabaha la iskaga dhigay iyo feeraha iyo ay u xiran yihiin saasoo kale ayay ahayd weyaan markuu nabiga sal allahu alay waslm magaalada maka galay magaalada maka oo shali isaga oo baxsad ah oo god ka galay aad ka cararay ilaahay subxaana wa tacala u furay qofka bini aadamkaana markuu meel lagu dullaystay uu ka taga kadibna isagoo cizaysan oo muxuu ahaa awood ilaahay usiiy subxana wa tacala oo kusoo laabto inta badan qofka bini aadamka madaxuu kor u taagaa madaxuu kor u taagaa ummaddii dhibka u geysatayna uu ka argutaa nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam sifo noqotay ay ficil noqotayaaba isaga oo ilaahay isu dulayna subxaana wa tacaala ayuu magaalada soo galay wuxuu soo galay isaga oo waxaa weeyaan neefkii u saarnaa ama daabadii u saarnaa madaxiisa uu taabanaa koorihii iyo heryadii ay madaxiisa u taabanaa sal allahu aleh ali wasalam siduu madaxa u raaricnaa madaxtaag iyo kor isutaag iyo anaa muxuu ah waxaan sameeyey baabka ma jiro tadalulan wa khuduucan wa iftiqaaran wa xamdan wa shukran lirabbii tabaaraka wa tacala markuu magaalada maka galay qolihii dulaystay oo nabiga iyo saxaabadiisii dhibayna riwaayaat sanad ahaan u daciifa laakiin macna ahaan saxow ah oo riwaayaad taariikhiga ay sugayaan ayaa nabigana sal allahu alay ali wasalam waxaa laga soo naqliyaa inkastoo sanad ahaan ay saxow ahayn oo sanad ahaan ay daciif u tahay idhabuu fa antum ulaqaa riwaayaad taarikhi ahaan way soo arooraan laakiin ka riwaaya ka hubuut xadii ama riwaaya xadiii ahaan uma sugna marka nabigu wuxuu yidhi dad waxaad tihiin furan oo la sii deeyey iska socda raggii dulmiyo dhiba jiray oo saxaabada laan jiray waxaa weeyaan maxaad dareemaysaan maxaad filanaysaan maanta inaan inku samayna akhon wa ibnu akhin kariim idhabuu fa antum mutalaqa marka nabiga markaysaa dhacday oo hawshii ay dhammaatay oo waxaa weeye ilaahay uu gacanta u geliyay magaalada maka ayaa wuxuu iska saaray koofiyadii birta ahayd oo madaxa u saarnayd isagoo marka nasasho ku jira ayaa nin baa u yimid saxaabada markaas ninka ibni khatar lahaa ayaa kacbada ku egan ninka isaga ah laba sifo aad u lilidan ayuu sameeyey tan koobaad horta islaamnimada ayuu soo galay xalaawat aliimaan u dhilmiyey kadibna islaamnimadu ka noqday warridoobay murtaduu noqday tan labaadna intaa kuma kaaftoomayn nin musliahna waa sii dilay oo sii sahayday marka laba dembi oo labadaba dilgu dil lagu mutaysana ayuu muxuu la imaaday marka nabigu wuxuu yidhi waxaa weeyaan ninka isaga ah kacbadaas ma badbaadinayse ha laga oofiyo xadki alla uma xadkii uu ninka muslimka ka gal ha laga oofiyo sidii ayaa marka ninka lagu dilay weyaan marka culammada eh, aimada qaar waxay qabaan in kacbada aanan xad lagu oofin karin ama xaram gudihiisa laakiin ragga xadiidkan waxay usoo daliishadaan nabigeena sal allahu aleh wasalam uu amar ku bixiy in amni la dilo in xaramka qofkii eh, dembi ku gala waman yurid fiihi biilxaadin biulmin iduqi min cadaabin eh, in ay arrintaa dhibaato ay lahayn ay mxuu ahay u daliishadeen weyaan xadiidka boqol konton iyo saddexaad can ibni cumar waxaa laga wariyay cbdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ibn cumar dahaba waxaa tagay farasun faras ayaa tagay oo lahu oo ibnu cumar lahaa ayaa ka baxsaday ka dhumay fa akhadahu alcaduwu cadowgii ayaa marka ayaa gacanta ku dhegay ood u gacangalay gaaladii u gacangalay weeyaan fadahara calayhim fadahara waxaa ka awood badiyey calayhim gaaladii iyo cadowgii almuslimuuna muslimiinta ka awood badiyeen kuwii faraska muxuu ahaa u gacangalay ayaa laga awood badiyey farudda waxaa loo celiyey calayhi ninka ibn cumar ayaa faraska loo celi weeyaan fii zamani rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam zamanka nabigeenna ay arrintaa dhacday ibni cumar faras baa ka dhumay faraskii cadow a lagu gacan galay iyo cadow muslimiinta ay leeyihiin kadibna ilaahay subxana wa tacala wuxuu tamkiiniyey in cadowgii isagaha laga adkaado faraskiina gacanta lagu soo dhego kadibna fartaa laga saaray marka masaa'il fiqihoo badan ayaa meesha iyada ku jira waxaa weyaan haddii xoolo qof muslim uu lahaa la helo oo cadowgii gacanta laga soo geliyey ma mxuu ahay xukunkiis muxuu noqonaya ma waxaa la siinayaa qofkii lahaa mise qaniimadii ayaa lagu dari goormayna noqonaysaa ma intaanan qaniimada la qaybinin ka hore mise kadib marka masaail waxaa ku jirta dhowr ah oo u baahan in la falanqeeyo wakhtigan usuna saamaxaynin xadiidka boqol afari kontonaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulkana wuxuu yidhi takafal allaahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday ood kafiil ka noqday ballanqaad weeyaan liman jaahada qofkii ku jihaado fii sabiilihi wadadiisa ku jihaado waa jihaadka xaqa oo dhabta ah weyaan oo laalaabka uusan ku jirin laa yukhriju uusan bixinayn ilaa jihaadu jihaad oo fii sabiilihi jidka alla lagu jihaado uusan wax kala gurigiis ka saarin wa tasdiiqu kalimaatihi kalimaadka alle ee aayaadka ku soo aroorta fadaa'il iljihaad rumayn uu rumaysan yahay muxuu ahaa u baxay oo wax kale aanan u bixin wuxuu u ballanqaaday rabbiga subxaana wa tacaala bian yudkhilahu inuu geliyo aljannata jannadiisa inuu siiyo ayuu ballanqaaday weeyaan aw an yurjicahu inuu usoo celiyo ilaa maskanihi gurigiisii aad ka baxay alladii kaasoo kharaja minhu uu ka baxay maca manaala wixii uu gaaray ayadoo uu wato oo min ajrin ajar ah aw haniimatin ama haniime ah ayaad ilahay u ballan qaaday subxaana wa tacaala qofka hadduu jidka alla ku baxa oo ilaahay dartiis iyo awaabta alle iyo rumayn uu rumayna aayaadka alle subxana watacala oo ku baxa oo niyad kale lahayn ariiqadiisina ay saxan tahay qofka asaga ilahay wuxuu ballan qaaday subxaana wa tacaala inuu muxuu aha janno siiyo amaba waxaa weyaan gurigiisa isagoo saalim ah oo haanim ah isagoo nabad qabo oo waxaa weeyaan haniimana soo helay inuu ilahay subxana wataala soo celiyo ayuu ballan qaaday weeyaan xadiidka boqol konton iyo shanaad can abi muusa waxaa laga wariyay alashcari weeyaan qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imaaday rasuula allaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam fii nafarin dad anoo la socda oo min alashcariyiina nimankii ree ashcar mxuu ahay ashcariyiinta ahaa waa qolo la yidhaahdo alashcariyuun magacaasaa loo yaqaana weyaan anoo la socdo ayaa nabiga u imaaday sala allahu calayhi wasalam nastaxmiluhu annagoo ka gaadiid dalbayno inuu gaadiidna saaro ood awr iyo wixii la midka ah ama aras iyo inuuna saaro annagoo ka dalbayno faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaarteen laa axmilukum idinma gaadiidsiinaya ama idinma saaraayo gaadiid wamaa cindii agtaydan ma ahna maa axmilukum calayhi waxaan idinku xambaaro oon idin saaro ma hayo weyaan intaas warkuu ku dhammaaday fa utiya kadibna waxaa loo keenay rasuulullah rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam binahbin haniima binahbi ibilin geel oo haniime ah oo muslimiinta ilahay uu gacanta usoo geliyey ayaa loo keenay nabiga sal allahu aleyh wasalam fasa'ala wuu weydiiyey cannaa xagga naga oo faqaala wuxuu yidhi ayna nafaru kooxdii aaway alashcariyuuna ee ree ashcari ahaa intay jiraan ragga iyaga ahaa nimankii ii imaaday oo awr iyo waxay fulaan iga dalbaday kadibna aan muxuuaha ku idhi ma haayo mana idin saaraayo aan ku idhi nimankii aawey faamara lana kadibna ragyaa loo keenay nabiga sal allahu aleh waali wasalam faamara lanaa wuxuu noo amray bikhamsi dawdin shan neef ama halaad ayuu noo faray in nala siiyo uri duraa kurasyadooda ay cadcad yihiin kuruska ayaa cad weeyaan oo baarkooda ayaa cad ayaa nabiga sal l slam wuuu leeyahay wuxuu leeyahay abu muusa nabigu wuxuu noo amray in shan neef oo geel ah nala siiyo oo la fuulo kuwaas oo weliba kurasyahooda ay cadcad yihiin falama nطalaqnaa markaan dhaqaaqnay oon soconnay oon geeli kaxaysanay qulnaa waxaan dhahnay maa sanacnaa war maxaan samaynin nimiyo wax fiican ma aanan samaynin laa yubaaraku noolama barakaynayan lanaa annaga wixii aan qaadanay noolama barakaynaya nabiga ayaan marka wax uusan um, na siinin oo nala soo doonanin aan ka boobnay weeyaan farajacnaa waan u laabanay ilaahi nabigaan u laabanay faqulnaa waxaan dhahnay innaa annaga sa'alnaaka waxaan ku weydiisanay an taxmilanaa inaad muxuu ahay gaadiidna siiso ood waxaan fuulna oon digaalka tabuug ku aadno meesha nabiga ay ka dalbayaan inay duulaanka tabuug aadaanay rabaan marka heeryadoodii iyo mxuu ahay qalabkoodii iyo naftoodii waxay fuulaan ay u baahan yihiin waa rag jihaad u socdo marka faqulnaa waxaana ina anaga sa'alnaaka waxaan ku weydiisan an taxmilanaa inaad muxuu ahay na gaadiid siiso ood gaadiid aan fuulnana siiso faxalafta waxaad aaratay allaa taxmilanaa inaadan na xambaaraynin oo waxaan fuulna aadna siinaynin afa nasiita nabi allow dhaarta ciideed ma hilmaamta qaala wuxuu yidhi lastu ma ihi aniga lastu ma ihi ana aniga xamaltakum kan gaadiidka idin siiyey oo awrtan iyo muxuu ahaa dhowrkan aad fuusheen ama aad kaxaysateen idinsi aniga ma ahi walaakina allaha alla weyna ayaa xamalakum idin xambaaray weeyaan wa innii anigana wallaahi baan ku dhaartay in shaa allahu allah hadduu doono laa axlifu kuma dhaarto calaa yamiinin dhaar kuma dhaarto oo fa araa kadibna aan arka hayrahaa iyada midaanan ahayn oo khayran ka wanaag badan oo alla uga dhawaasho badan minha iyada ilaa haddii ay dhacda miya ataytu waxaan la imaada alladii kii huwa isagaba khayrun khayr badan ayaan la imaadaa wataxalaltu waan ka kafaaro gutaa dhaartani weyaan saasuu nabig yihi sal allahu aleh ali wasalam raggaas dadaalkooda bal fiiriye nabiga ay umaleen sal allahu aleh ali wasalam nabigana waxba mahayn marka iyada wuxuu yidhi waaan mana idin waa idinma saaraayo waxaa weeyaan waxaan idin saarana ma hayo kadibna nabiga sal lla slm waxaa loo keenay awr iyo geel iyo baa loo keenay oo haniime ah raggii hala raadiyu yidhi ayaguu ka bilaabay markii loo keenay raggii wuxuu siiyey ilaa shan neef ayuu siiyey dawdka waxaa la yidhahdaa maa bayna alaaثa ila alcashara toban ilaa eh, afan saddex ilaa toban intu dhexayso geel ah ayaa dawd la dhahaa marka intaas shanta marka waa dawdkii qayb ka mid sooma afarti waa dawd saddexdii shantii lixdii toddobada sideed sagaalka tobanki intaba waa dawd marka marka shantaas eh, neef ayaana la siiye weyaan marka la siiyey raggii oo ay xoolihii kaxaysteen dibba ay u xisaabtameen holaanna waxaan usoo marno ogsoontihiin qof maalkan qofkii la siiyo isaga oonan u qoortaagin oonan dadka weydiisan in loo barakeeyo laakiin qofkii u qoortaago oo isaga weydiisana in waxaa weeyaan barakadii laga qaada sooma ahan saas aan soo marnay wa raggii marka arrintii xasuusteen maca daalika arrintan dantooda uma rabaan naftooda uma rabaan lisaalix ilcaam muslimiinta inay naftooda inay qadimaan ay rabaan oy naftooda bixiyaan maca daalika rag inay iyaga amaba isticmaalaan ama ay gataan ama ay ku danaystaan raba ma ahan ayagoo saas haddana waxay isdhaheen war nabiga wuxuusan rabay inaan markaan qoortu gelinay kadibna nabigay kusoo laabtay nabi allow waad dhaaratay weliba dhaar baad ku dhaaratay wallaahi laa axmilukum marka arrinta ayada ah say wax jiraan kadibna nabiga wuxuu yidhi aniga ma ahi qofka idin saaray qofka idin saaray oo gaadiid idin siiy ani ma ahi ilaahay subxaana wa tacala ayaa idin siiyey anigana haddii aan arrin aan ku dhaarto oo kadibna arrinta ayada arrin alla uga dhowaan badan aan arko arrinta ayada waan ka noqonayaa dee dhaartii aan dhaartayna waan ka kafaaro gudanaya weyaan arrinta ayada anagoo noo jidaya nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam haddii aad shay ku dhaarto tirahda wallaahi laa acmal haakada kadibna aad aragto shay ilaahay arrinteeda ugu dhawaasho badan inaad arrinta samayso weyaan sida abubakar ba u sameeyey radia allahu tacala canhu arda wuxuu ku dhaartay mistax inuusan weligiis wax siin doonin markuu muxuu ahaa raggii uu ka mid noqday um wax ka sheegay uu ka mid noqday kadibna markii walaa ya'tali ulilfadli minkum asacata yuutu ulqurba ay soo degtay oo arrinta ayada ayada ayada la akriyey waxaa weeyaan alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum bala bala kadibna wuxuu soo celiyey nafaqadii iyo masruufkii aad masruuf jir u celiyey marka waa tarbiye uu nabigeena tarbiyana annaga sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka boqol konton iyo lixaad can ibna abi awfa abi awfa wiilkiisa waxaa laga wariyey waa cabdilaahi weeyaane cabdillahi bn abi awfa waxaa laga wariyey yaquulu inuu yaquulu wuxuu leeyahay ama uu yidhi asaabatnaa waxaa nugu dhacday majaacatun baahi ayaa nugu dhacday layaali khaybara duulaankii khaybar oon galnay oo yahuudda lala galay khaybar waxay ku taallaa boqol laba boqol oo kilomitr taqriiban ayaa waxay ka xigtaa magaalada madiina koonfur waqooyi koonfureed dhanka mxuu ah koonfurta ayaa loo yaro baxaya kadibna waqooyigaa loo laamaya dhankaas waxay ka xigtaa laba boqol oo kilomitr taqriiban intaasay ka xigtaa ilaa had deertaan xusuuntii iyo waxaa weeyaan dhufaysyadii iyo guryihii u dhisnaa nimankii yahuudda ahaa ilaa hadda waa sidoodii sidii ay u dhisan yihiin muxua qasri marxab iyo sidii ay wada dhisan yihin ayagood la yaabaysa weliba aad aad ula yaabay xaqiiqatan wakhtigaas kun iyo dhowr boqoloo sano ka hore eh, xusuuntii ahaa ayaa sidoodii oon isbedel lahayn marka duulaanka isaga ah oo meeshaas saxaabada nabigeena sal allahu alay ali slam ay la galeen nimanka khaybar ayaa wuxuu leeyay ibnu abi awfa asaabatna waxaa nugu dhacday majaacatun baahi layaali khaybara habeenadii khaybar duulaanka aan ku ahenay ayaan aad u baahanay falama kaana markay ahaatay yowmu khaybara maalinta khaybar la furay oo gacanta ay ku dhacday ayaa waaqacna waxaan ku dhacnay fi lxumuri dameerihii alahliyati ee gurye joogta ahayd ayaan ku dhacnay weyaan dameeraha waa laba qaybood dameer farowga oo duurjoogta ah oo xalaal dameerkan cadigana muxaram lama ogola fantaxarnaha waan gowracnay marka falamaa halat ilquduuru dheryihii markay buriyeen oo hilibkii iyo maraqii iyo hawlihii ay isla buriyeen naadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuuli llahi sal slam rasuulka alla ninkii muxuu u dhawaaqi jiray oo adeega nabiga u fara gaarsiin jiray ee dhawaaqay muxuu leeyahay ikfa'uu war daadiya oo dabagidiya alquduura dheryaha waxyaabaha ku jira oo muxuu aha cunnada iyo hilibka hala daadiyo falaa tatcamuu haka qowdan haka qowdanina min luxuumi alxumri dameeraha ilbahooda shay-an waxna haka qowdanina wayaan afka ha saarina qaala cabdullahi wuxuu yidhi faqulnaa waxaan ahni anagii aswaraysanay saxaabadii abcan arrinta waa la sameeyey oo mubaasharatan waa la wada daadiyey ilaa mxua xaafadihii iyo jidadkii o dhan ay maraq iyo hilib u noqdo oo mxua saas waa la sameeyey amarka marka la qaatay cabdulaahi ibn abi awfa ee wuxuu leeyahy faqulna waxaan dhahnay raawi xadiidka weyane inamaa naha wuxuu nabigeena reebay inamaa naha nabiyu nabigu wuxuu reebay sal allah alay slm canha xaggeeda oo dameerihii xaarama uu yidhi liannaha iyada lam tuamas khumuska lagama bixin xoolihii ayada oonan la qaybinin oon khumuska laga bixinin ayaan horay aan gawrac kaga bilownay oon qalanay sidaa darteed saasaa noola diiday qaarkanaga saasaan ahnay wa qaala aakharuuna qolo kale waxay yidhahdeen xaramahaa nabiga alla wuu xarimay sala allahu calayh waali wasalam albattata qacan si go-an boo loo xarimay oo weligee dambe inaan loo dhawaanin waa xaaraan madax bannaan weyaan oon weligeed loo dhowaanaynin albatta ay qacan si go-an baa loo xarimay weyaan saas ayaan isdhahnay ololkaa dhegeysta wasaltu waxaan weydiiyey waa saxaabigii saciid bna jubayr ayaan weydiiyey saxaabiga wuxuu weydiinaya saciid ibna jubayr muxuu yahay waa taabici waa marka nin saxaabi oo taabici su-aal weydiina fa qaala wuxuu yidhi xaramaha albatta nabiga sal alla alay slam wuxuu xaaram yeelay si go-an buu u xaaraan yeelay marka meelahana waa dirta oo yaryar oo laga yaaba nin saxaabi inuu nin taabici su-aal weydiiyo weyaan lidalika culamaau alxadiid waxay dhahaan riwaayat alakaabiri can اlasaakhir markii qof da'yar uu xadiid wariyo kadibna xadiidka asagaha uu ka qaato nin weyn oo la yaqaano caam ah waxaa la yidhaha riwaayat alasaakhir can alakaabir culuma xadiidka qaybo ka mid a ah weeyaan marka waxay culammada kala dhahaan laa yanbulu الrajulu xataa ya'khuda miman fawqahu wa miman duunahu qofka cilmi inuu yeesho lagama yaabo ilaa uu ka qaato qof ka aqoonta badan oo aqoonta ugu sarreeyo iyo qof kaga hooseeyo lagama yaabo qofku inuu meel gaaro haddii aad tirado nin iga sarreeya umaan cilmi u dooranaya weligaa cilmi ma marka waa inaad qof kaa hooseeya aad ka qaadato ood qof kaa korre ka qaadato qof kororsiiran aad ka qaadato weyaan marka ninkaa saxaabiga bal arka saciid ibnu jubayr ayuu weydiinayaa uu leeyahay nabiga sal allahu alay slam hawsay ahayd markaasuu le waxaa weeyaan weliba isaga wuxuu xaadiray xaadiadii lagu xarimay ayuu taagnaa nacam xadiidka boqol konton iyo toddobaad an nucmaan ibnu muqarinin muqarin muqari oo weliba raada ay shidan tahay ninka la yihahdo shahidtu waxaan xaadiray alqitaala ayaan la xaadiray oon la joogay maca rasuulillaahi sala allahu calayh waslem rasuulka nabigu wuxuu ahaa idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin fii awali nahaari maalinta bilowgeeda hadduusan dagaalamin intadara jiray sala allahu aleyh ali wasalam xataa ilaa ay ka dhaqaaqdo oy ka dhabato alarwaaxu ay riixu maxaa idin qoran alriix wala alarwaax riix qof qoranta ma ku jiraan riix ma jirto alarwaaxu ilaa dabaylaha ay ka dhowdaan weyn oo ay ka dhaqaaqaan oo wataxdura ay ka soo xaadirto oo laga gaara asalaat asalaatu salaada ay ka soo salaada duhurka weeyaan nabiga sal allahu aleyh waalihi wasalam wuxuu ahaan jiray hadduusan salaaddii hore dagaalamin ood aroortii horeba ku waabariisanin sidii nimanka yuhuuddaha muxuuha lagu sameeyey yowma khaybar uusan samaynin wuxuaan jir uu sugi jiray ilaa qorrad ay ka suusha oo waqhtiga duhurka laga gaaro weyaan waxaa weyaan riyaaxu nasri ayaa la yidhahdaa xadiidka boqol konton iyo sideedaad can asmaa binti abi bakrin radia allahu tacala canha qaalat waxaa jir asmaa qadimat waxaa ii imaaday calaya aniga ummi hooyaday wa hiya hooyadayna mushrikatun waa gaalaay weyaan gaalaay ma islaamin waa mushrikad fii cahdi qurayshin zabankii quraysh ayaa ii imaaday id wakti cahaduu ay la ballameen rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla goortii ay la ballameen ayay ii imaaday weeyaan iyo wa muddatihim iyo muddadii ay wada galeen waa xudaybiye markii lagu ballamay oo toban sana in waxaa weyaan dagaalka la joojiyo oo quraysh iyo nebi maxamed iyo saxaabadiisa ay dagaalamin berigii lagu ballamay weyaan muddada ayada ah ayaa hooyada ay oo socoto oo ka faaidaysanaysa nabadgelyadaas ay imaaday weeyaan maca abiiha aabbaheed hooyaday aabbaheed ayaana la socday kaligeed hooyaday ma ahayn aabbaheed ayaa la socday aabbaheed marka ism wuxuu noqonayaa awowgeeda u noqonaya marka awowgeeda la socday weyaan fastaftat kadi fastaftaytu waxaan fatwo weydiiyey oon su-aal weydiiyey rasuul allah rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam nacam fastaftat miya fastaftat waxay fatwo weydiisay rasuul allahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla fatwo weydiisay weyaan faqaalat waxay tihi yaa rasuul lahyow ina ummii hooyaday qadimat calaya waa ii imaaday wahiya hooyadayna raaqibatun waxay doonaysaa oy waxdoon tahay waxdoon weyaan raaqibatun waxdoon weyaan waxay doonaysaa maalay doonaysaa waxay doonaysaa xiriirin waxay doonaysaa in loo baarrimafalo raaqiba weyaan waxdoon weyaan afa asiluhaa nabi alla uma xiriiriya oo ma soo dhoweeya oo waxma siiyaa weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam nacam haahey soo dhoweey siliihaa xiriiri weyaan saasuu nabigeen yihi sal allahu aleh ali wasalam marka waalidka hadduu gaal yahay hadduu munaafiq yahay hadduu xumaan kasta qabo in la xiriiriyo in waxaa weye loo baarinafalo waa shay waxaa weyan diinteenna ka mid a weeyaan loona baahan yaha weyaan gaalnimada iyo dhibkaana waa baab kale waalidnimadana waa baab kale weyaan laakiin in lagu dadaalo oo sida cunadiisa iyo karaamadiisa iyo xiriirintiisa loogu dadaala loogu dadaalo inuu hanuuno ood qof mustaqiima noqdo hadduu muslim yahay haddii aad gaal yahayn u islaamo wax loo baahan yaha weyaan xadiidka boqol konton iyo sagaalaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu abu hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul lah rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam lamaa qada allahu alla markuu xukumay alkhalqa ay maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtooda iyo qadarkooda markuu khalqay kataba rabbigan wuxuu qoray maqaadiirta ayaad wuxuu ku qoray fii kitaabin kitaab ayuu ku qoray weeyaan maqaadiirta khalqiga iyo wixii ay marayaan iyo xaaladooda meesha ay ka bilaabanaysa meesha ay ku dhammaanaysa markuu rabbi qadaray ayaa arrinta ayada wuxuu ku qoray kitaab kataba wuxuu ku qoray fii kitaabin kitaab ayuu arrinteeda ku qoray fa huwa kitaabka isaga ahna cindahu alla agtiis ayuu ahaaday fowqa carshihi carshigiis ka koro ayuuna ahaaday kitaabka isaga weyaan ina wuxuu ku qoray cafwan lamaa qada allahu alla markuu xukumay dib ugu noqo wixii aan sheegno dhan dib ugu laabo lamaa qada allahu alla markuu xukumay caza wajalla maqaadiir alkhalqa maqaadiir alkhalqi khalqiga qadarkooda markuu khalqay kataba wuxuu ku qoray fii kitaabin kitaab fa huwa kitaabkaasna cindahu agtiisa ahaaday fowqa carshii carshigiis agtiisa ahaaday wuxuu ku qoray ina raxmatii raxmadayda sabaqat waxay ka hormartay oy ka adkaatay oy ka awood badisay adabii caradayda waxaa weyaan ka hormartay weyaan marka waa bishaaro aada weyn markaad xadiidka isaga aad kaga fikirto carada alla subxaana wa tacaala maxay keentaa cadaab ay keentaa ciqaab ay keentaa in waxaa weeyaan laisdhibaateeyay keentaa laakiin raxmadda alla subxaana wa tacaala ayaa ka awood badan raxmadda alla ayaa ka degdeg badan raxmadda alla ayaa ka dhow subxaana wa tacaala marka in arrinta ayada ah qalbiqabowsi laga dhigto oo waxaa weyaan loo carara raxmadda alle ayaa xadiidkaas laga qaadana weyaan xadiidka boqol iyo lixdanaad waa xadiid dheer weeyaan wuxuu ka sheekaynayaa alisraau w leylata usriya birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam alsra walmicraaj kitaab waxaa jir la yihahda alsra walmicraaj libni cabaas oo yar oo wax badan ay ku qoran yihiin riwaayaad kala duwan ayaa isra walmicraaj kusoo arooray qaar saxiixa qaar mawduucahna waa ku jiraan qaar daciifna waa ku jiraan marka waxaa weeyaan in lagaga kaaftoomo alsra walmicraaj bima warada fi saxiix axaadiis saxiix oo nabigana ka sugan sala allahu alayh waali wasalam wixii ku arooray in looga kaaftoomo ayaa haboon weyaan xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay axaadiis saxiix ah oo bukhaari u wariyey raximah llahu raxmatan waasica oo ka shakaynaysa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam habeenka la dheelmiyey waana kooban yahay xadiid kooban weyaan xadiidka boqol iyo lixdanaad can malik ibnu sacta waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma isaga iyo aabihim alla ka raali noqday qaala wuxuu yidhi mali qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay waslm annabiy baana ragga daba socota qaarkood weli annabiyu weyaan marba haddii ay qaala meesha ay timaado annabiyi ma imaanaysaa annabiyu maxay noqonaysaa ya faacil mise mafcuul hay faacilay noqonaysaa qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam baynamaa waqti ana aniga cinda albeyti kacbada agteeda aan ahay bayna naa'imi qof hurda iyo walyaqdaan qof soo jooda aan udhexeeyo labadaas xaalo aan udhexeeyo oon muxuu ahay dhexdhexaad aadna nin hurdaana ma ihi nin soo joodana ma ihi waa dhexdhexaad wadakara wuxuu sheegay nabigeena sal allahu alay waslem bayna arajulayni laba nin inuu udhexeeyey oo laba nin udhexeeyey ayuu sheegay nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam nacam labada nin waxaa lagu sheegaa inay yihiin xamza ibnu cabdilmualib iyo jacfar oo waxaa weye ibnu abi aalib labadaas inay yihiin ayaa lagu sheegaa weyaan fautiitu waxaa lii karen kuma laaban karna xadii mar haddii an dhaafno waa xadiis dheer sida awgeed waa in meel walba muxuu la yara wixii tacliiq u baahan fautiitu waxaa lii keenay yidhi bitastin waal yar tastig waalka aad ku yar oon aad weyneen oo mulia oo min dahabin dahab ah oo mulia laga buuxiyey lagu buuxiyey ama laga buuxiyey xikmatan xikmad iyo wa iimaanan iimaan laga buuxiyey alii keenay fa waxaa la jeexay nabigaa la jeexay tabcan oo min annaxri dhuunta laga bilaabo ilaa maraaqi lbaطni caloosha qaybta ugu hoosayso shulayd oo kale taqriiban meelaha calooha meesha ugu hoosayso intaas ayaa saas loo jeexa dhac laga siiy uma kadibna usila اbaطnu caloosha waxaa lagu dhaqay bimaai zamzama biyaha zamzam baa lagu dhaqay uma kadibna muria waxaa la buuxiyey calooshii waxaa laga buuxiyey iyo qalbigii xikmatan xikmad iyo wa iimaanan iimaan iyo xikmada afka laga mari weeyaan oo utiitu intaas marka xadiidkan qaybta hore nabigeena sal allahu alay ali wasalam dhowr jeer baa la jeexiyey ilaa saddex jeer mar waxay ahayd markuu xaliima sacdiya uu la joogo radiic uu ahaa lagu nuujinaayey wiil yar uu ahaa marka intuu agga la joogo weyaan radiicnimada taban uu ka baxay lakiin intuu wiil yar ahaa marna markuu muxuuaha taqriiban shan iyo toban sana gaaray ay ahayd markii saddexaadna waxaa weeyaan markii nabaynimada loo soo bixinaayey ayaa ahayd weyaan <clears throat> kadalika tanna waxay ka mid tahay qeybiha iyagaha <clears throat> walcilmu cind allah caza wajal wa utiitu kadibna waxaa lii keenay bidaabatin daabad ayaa lii keenay daabad waxaa la yidhaha kullu maa yadubu calaa wajhi ilard aradan wax alla wix dul socda oo meeraysta ayaa la yidhahdaa daaba laakiin waxaa akhiiran laisku waafaqay kullu maa yadubu calaa arbac yusamaa daaba wax alla wix afar ku socda ayaa daaba marka loola baxay weyaan fawtiitu waxaa lii keenay bidaabatin afarley baa lii keenay nacam daabadaasoo abyada cad duuna albaqli baqasha ka yar iyo wa fowqa alximaari dameerna ka weyn alburaaqu ayaa lii keena weyaan buraaqda buraaqda riwaayaadka qaar waxay sheegayaan markay inay socoto ay damacdo tallaabada ay qaadaysa isheeda intay ku dhammaato ama qofka raakibka ishiisa intay ku dhammaato oo araggaada intuu ku dhammaado inta tallaabada halkan ay ka qaadatan kale waxay dhigaysaa qobka kale halkaasay dhigaysa weyaan saasaa soo aroortay fanalaqtu waan socday maca jibriila jibriil ayaan raacay xataa ataynaa ilaa aan ka asamaa adunyaa samada dhow ilaa aan ka gaarno qiila waxaa la yidhi samada dadka albaabaheeda waardiynaya malaaigtii wayaane man haada qofkan waakee albaabkii la garaaca dabcan albaabahi la garaacay abcan oo istiidaan baa la dalbay qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil wayaan qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi man haada qaala jibriil qaala jibriilu jibriil wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi jibriil maxaa idin qoran qiila man macak saasaa idin aran sooma naam qaala wuxuu yidhi jibriilu wayaan qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula socdo ma kaliga aad mise waa lagula jiraa qaala wuxuu yidhi muxamadun nebi muxamed ayaa ila jira sala allahu alayh waalihi wasalam khayru man watia tara qiila waxaa la yidhi waqad ursila ilayhi ma loo diray oo ma muxuu ahay malag miyaa loo diray oo muxuu ahaa rasuul miyaa laga dhigay qaala wuxuu yihi nacamha qiila waxaa la yidhi marxaban bihi dhawaasho ee u marxaban bihi wala nicma waxaa wanaag badnaaday almajiiu imaad ayaa wanaag badnaaday oo jaaa uu yimid muxamed sala allahu caleyh wasalam wanaag badnaa imaadkiisa aad bay ugu farxsan yihin malaa'igtii faataytu waan u tagay calaa aadama abuna aadam calayhi asalaam fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu yidhi marxaban bika soo dhowow min ibnin wiil i wa nabiyin wiilkaygii yaa tahay nabina waa tahay soo dhowow weyaan nabinimo i wiilnimo ku soo dhowow oo qofka hadduu nabi yahay waa in la soo dhoweeyo oo ummadda kale laga sharaf badiyo haddii wiilkaada uu yahayna kabasii waxaa wey ayna waa waa manzilo kaloo aad u qiimo badan ayna faatayna waxaan tagnay asama aaniya samadii labaad ayaan gaarnay qiila waxaa la yidhi man haada kan waa keen qaala wuxuu yidhi jibriilu weyaan qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamadun sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awqad ursila ilayhi ma loo diray ma rasuul baa laga dhiga weyaan qal wuxuu yidhi nacam ha qiila waxaa lihi marxaban bihi dhawaasho ayaa u sugnaatay aad u qiimo badan wala nicma waxaa wanaag badnaad almajiu imaad oo jaa uu yimid weyaan faataytu waan tagay calaa ciisa wayaxya labadaas ayaan u taga weyaan nabi ciise iyo nabi yaxya faqaala waxay yidhahdeen marxaban bika soo dhawow dhawaashaa ku sugnaatay min ahin walaal iwa nabiyin nabinimo iyo walaalnimo kusoo dhawo weyaan walaalkeenna waa nabina waa tahay weyaan faataynaa waxaan tagnay asamaa aaalia samada sadeaad ayaan gaarnay qiila waxaa lyidhi man hada ninkan waakee qaala wuxuu yidhi jibriil wayaan qiila waxaa yidhi man macaka kula socda qaala wuxuu yidhi muxamadun nebi moxamed a sal allahu aleh ali wasalam ikhwaani xadiidkan wuxuu beeninayaa wuu burburinayaa wuu baadilka dhigayaa nadariyadda amaba falsafadda taagan oo ah dadka qaba inayna jirin wax la yidhaha samad dadka hadda saynsiga iyo raggan qolyahan falag iyo hawlahan ka sheekeeyo waxay qabaan waxaan kuu muuqda ishaada meesha ku daasha weyaan saasay aaminsan yihin saas soo ma aw raggii muxuu iskoleydaha haye maxay aaminsan yihin saasay aaminsan yihin marka arrinta id wax jira maaha nabigeena sala allahu alayh waali wasalam alsaadiq almasduuq ayaa waxaa weya albaab kasta isagay jibriil wada garaacayaan kadibna samaa addunya ay gaarayaan waa laga furi kadibna raggii joogay u tagayaan oo mxua ah, ama malaaigla amaba mxua ah, ambiyada allala wahaakada marka arrinta ayada waxaa wey nadariya baila waxba ay ka jiran weyaan wayna ogaan doonaan boqol nadariya ay sheegi jireen weligood nadariya darwiin ninka la yihahdo oo mxuu aha qabi jiray wuxuu qabaa alruqiy waxyaabaha anushu waruqiy qofka bini aadamka inuu bini aadan ahaan jirin inuu ahaan jiray daanyeer inuu ahaan jiray daanyeerkii inuu mxuu aha marxalad soo maray wahaakada uu soo socday saas qabi jiray hadduu eegaya waa laga zuuliy waxay wadaanayo mxua ah, ummad kula gooyaanoo raggii hore o iyo raggii naga weynaay mxua ah, waxaa loo dhigan hadduu xanfir abaabka asaga cid dhigaysa oo iskula goyni lama arka waa nadariyo been inay tahay mxua ah, ayaga ay hadda ogaadeen marka maanta ha beeniyeen laakiin berri camaa qariib ayagoo suga waad arki doontaa nacam marka nabigeena sala allahu alayh waali wasalam jibriil la socday markaasa labadii ninka la yidhahdo muxuu ahaa ciisa nabi ciise calayhi salaam iyo nabi yaxya waxay i soo dhoweeyeen marxaban bika min ahin wanabiyin faatayna asama aaalia qiila waxaa lihi man hada qala wuxuu ihi jibriil weeyaan qiila waxaa lihi man macaka yaa kula socda qaala muxamadun muxamadun muxamed baa ila socda qiila waxaa lihi waqad ursila ilayhi ma loo diray oo rasuul baa laga dhiga weyaan qala wuxuu ihi nacamha qiila waxaa lihi marxaban bihi dhawaasho ayaa u sugnaatay walanicma waxaa wanaag badnaaday oo nicmo faataytu waxaan u tagay yuusufa nabi yuusuf baan u tagay calayhi salaam fasallamtu calayhi waan salaamay qaala wuxuu yidhi marxaban bika dhawaashay aa ku sugnaatay min akhin wa nabiyin faatayna asamaa samadii aan tagnay araabic ee afaraad qiila waxaa layidhi man hada kan waa qaala wuxuu yidhi jibriilu intaana hilmaamin xalayto markaan ka hadlaynay musaabaqada tartankii ummi lmuminiin caaisha radia allahu tacala canha wa iyo nabigeena sala allahu alayh waali wasalam waxay ahayd tartanka hore waxaa ku badiyey umi lmuminiin caaisha radi allahu tacala canha nabigaa dalbay kadibna ayadaa ka badisay maxaa yeele gabar yar ayay ahayd nabigeena sal sl nin yar culus u ahaa markii dambe na waxaa mxu badisay waxaa badiyey nabigeena sal allahu aleh ali wasalam ilan muxuu ahaa waa culusaatay aydna marka tilka bitilka amaba haadihi bidaaka inay noqoto marka saas ogaanaysaan marka masalada saas ahayd weyaan waa horaan waxaa hormaray caaisha gabar yaray ahayd nabigeena waa ka weynaa markii labaadna markay culsaato hilib uu fuulay ayay ahaydoo nabiga ka badi sal allahu aleh waali wasalam qaala wuxuu yidhi jibriil weyaan qiila waxa lyidhi man macaka yaa kula socda qala wuxuu yidhi muxamadun sala allahu aleh wasalam qiila waxa lyidhi waqad ursila ma la soo diray ilayhi qaala wuxuu yidhi nacam ha maloo nabi miyaa laga dhigay oo rasuul baa laga dhigay qiila waxaa la yidhi marxaban bihi qaala nacam qiila marxaban bihi nacam buu yidhi ayna waxay yidhahdeen marxaban bihi walaa nicma majiiu imaad ayaa nicmo badnaaday jaa uu yimid weeyaan faataytu waxaan u tagay oon u imaaday calaa idriisa nabi idriis calayhi asalaam warafacnaahu makaanan caliya fasallamtu calayhi waan salaamay samada afraad weeyaan faqala wuxuu yidhi marxaban dhawaasha bika marxaban dhawaasha min akhin walaal iwa nebiyin weeyaan faatayna alkhaamisa samadii shanaad ayaan tagnay qiila waxaa la yidhi man haada ninkaa waa qaal wuxuu yidhi jibriil weyaan qiila waxa la yidhi waman macaka yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamadun weyaan qiila waxa la yidhi waqad ursila ilayhi ma lasoo diray ama loo diray weyaan qaala nacam qiila waxaa la yidhi marxaban bihi malaaigti waay le marxaban bihi dhawaashay oo sugnaat walnicma almajiibu imaad u imaad ayaa wanaag badnaaday oo jaa u yimid weeyaan faataynaa waxaan u tagnay calaa haaruuna nabi haaruun fasallamtu calayhi waan salaamay faqaal wuxuu yidhi marxaban bika dhawaashaya kusugnat min afin wanabiyin faataynaa cala asamaai asaadisa samada lixaad ayaan tagnay qiila waxaa la yidhi man haada kan kee weeyaan qaala jibriil weeyaan qiila waxaa la yidhi man macaka kula socda qaala wuxuu yidhi muxamadun sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi waqad ursila ilayhi ma loo diray ama rasuul ma laga dhiga weyaan qaala nacam ayuu yidhi weyaan qiila waxaa la yihi marxaban bihi wala na'ma almajii'u ja waa isku nafs alcibaara un marna weyaan dhowr jeer faataytu waxaan u tagay calaa muusa nabi muuse aan u tagay calayhi salaam fasallamtu calayhi waan salaamay faqala wuxuu yihi marxaban bika dhawaashaa ku sugnat min akhin wa nabiyin falamaa jaawastu markaan dhaafay oon ka tallaabo qaaday ayuu bakaa ooyey faqiila waxaa la yidhi maa abkaaka muusa maxaa kaa ooysiiyey qaal wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow haada algulaam wiilkan alladii wiilkaasoo bucia la soo bixiyey bacdii gadaashay yadkulu waxaa geli aljannata jannada waxaa geli min ummatii ummadiisa afdal wax ka badan oo ka fadli badan mima yadulu inta gelaysa min ummati ummadayda ka mid a inta ummadayda oo jannada gelaysa ummad ka badan oo ummadiisaa gelaysa waa wiil yaroo iga dambeeyey gadaashay la soo bixiyey arrintaasan ka ooyuu yidhi waa ikhtibaa waa qibta waa jamasho weyaan inuu qofkii mxuuaha wanaagaas inuu helo ayuu aad u rabowey lakiin suuragal maaha faatayna waxaan tagnay alsamaa asaabica samada todobaad ayaan tagnay weyaan qiila waxaa lihi man hada waa ninka ninkan qaala wuxuu yidhi jibriil weyaan qiila waxaa lihi man macaka yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamadun baa ila socda qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhi ma loo diray qaala nacam ama rasuul miyaa loo diray mise rasulla laga dhigay labadaba waad dhihi kartaa qaala wuxuu yidhi nacam ha qiila waxaa lihi marxaban bihi dhawaashaa u sugnaatay fala nicmu waxaa wanaag badnaaday almajiiu imaad u jaa u yimid weyaan faataytu waan u tagay calaa ibraahiima abuna ayaan u tagay weyaan fasallamtu caleyhi waan salaamay abuna ibraahim calayhi salaam aabbo wuxuu nooga agga nasabka inta carab galayso nasabku soomaalida carab waad galan saas sooma bis qaar baa diidan soomaalida qaar badan ba waxay leeyihin soomaali waxaan galnaa carab qaar baryahan dee mxuu reer galbeedka qolyahan aadka ugu xihan waxay leeyihiin annaga dhankan waxaan ka soo jeedaa muxuu ahaa raggan muxuu ahaa dhankan etobiyaanki dhankaas aan isku baabna alcumuum waxay ahaataba meelaad gashaba waxa weyaan aaba wuxuu dhanka tawxiidka saas weyaan waxaana muhiim ikhwaani dadka nasabkooda in la ilaaliyo waa muhiim mimbarkan hadda aan fadhino shariif cabdinuur cali ah, xafidahu llah ayaa halkan su-aal lagu weydiiyey annago aan fadhiyey mimbarkan ku fadhiyey eh, ninbaa wuxuu weydiiyey sagaashan waxaa idan filayaa afartii meelahaas ina idan qiyaasaya haddama huwa bitaxdiid wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi shariif niminka la yidhi ashraafta qolyaha la yidhi ashraafta waxay sheegtay inay galaan muxuu ahay nabigeena ay ku nasli yihiin oo xasan iyo xuseen halkaas ay galaan marka waxaas waa dadkaa mamadoobo muxuu aha soomaaliya ku hadlo carabiga aan aqoonini muxuu ah waa xaggee waxaa soo been abuur maaha hadal noocaas taqriiban macnahaas ayuu sheegay sheekha aad bu xanaaqi aad si aan caadiha weliba nin aad degan waa taqana shariif cabdinuur nin latiif oo aad u qiimo badan waa ilahay subxana wa taala caafiyo ummaddan ilah uu ku anfacay subxana wa taala culamada soomaliyan rag ugu muuqmuuqda weyaan marka sheekh aad buu xanaaqay halkaan u fadhiyey markuu xanaaqay ayaa wuxuu yidhi war adiga qura iyo gandad iyo wax lamid geeda intuu sheegsheegay ayaad sheegataa cid kugu haysatana lama arko marka ninkan muslimka hoo sheegtay nabigeena sal l slam muxuu inuu faraciisa yahay oo xasan xuseen faatima faraciisa u yahay sheegtay maxaa ilahi ku dabarya subxana wa tacala xadiidka wuxuu soo deliishaday inaani fi ummatii bihima kufrun aacnu fi lansaab waniyaxatu cala almeyit in muxuu nasabka la duro iyo maydka in lagu daba ooyo oo mxuu ahaa markuu maydka dhinto lagu ooyo waa laba shay oo gaalnimo ah ayuu nabigeen sal allahu alay ali slm kufrigan tabcan kufrigii oo muhrij milla maahan ma ahan laakiin dembi la gala kan ugu weyn weyan bacda ashirki waxaa waa kufru asqar marka aad buu uxanaab marka waxaan kala jeedaa ummadda soomaaliyeed cidda tiraa aniga caqiil iyo halkaasaan ku shumba in faraha lagala baxo oon muxuu ahay aad loo sii waxa weeyaan salaamo ayaa ku jirto diineed maxaa yeelay waxaad gelaysaa eh, haddii aad arrinta ayada ka hadasho aacnu iaab markii baasha la barbaaranay dhammaanba halkaas ku wada shubmeenba waxay yihahdeen caqiil ayaan wada galnaa marka allahana run uga dhigo marka inkastooy wax bedelayn haddii xataa caqiil aad gasho caqiil ibn abi caqiil abi waake man huwa caqiil ibn abi aalib soo abu aalib naaru galaya bishahaadati rasul lah sal slam raggii ka horeyna waa la mid maxay tartay marka waxba ay tarin laakiin kolleyba qofka nasabkiisa in loo daayo waa shay diini oo ah. runti u baahan in runta yada in diin ahaan loo adeegsado qofka hadduu ku yihah quracaan ahay inaad tirahdo qurcad bas waintaha nacam marka abuna ibraahim calayhi الsalaam ayaan u tag u yidhi fasallamtu calayhi waan salaamay faqala wuxu yihi marxaban bika dhawaasha ku sugnaat min ibnin wiil i nabiyin wiilnimo iyo nabinimo ay ku soo farufica ilayhi farufica ilaya miyaa idiin qoran farufica ilaya waxaa lii soo bandhigay oon arkay way indhahan ku qabtay albeyt اlmacmuur beytka yaa beyt lmacmuur beytka la camiray waa kacbada mxuu aha waxay sheegaan la sheegaa in kacbada uu ku aadan yahay taqriiban malaaigta ayaa marka dawaafta oo mxuu ahay sida basharkaba ay kacbada u aadaan beytka macmuurka lii soo bandhigay fasaltu jibriil ayaan weydiiyey calayhi اsalaam faqaala wuxuu yidhi hada kanaytu albayt mamuru bayt macmuur weyaan yusalii fiih waxaa ku tukada kula yowmin maalin la arka sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukata weyaan idaa kharajuu markay baxaan lam yacuuduu ilahi uma soo laabanayaan aakhira maa calayhim kan u dambeeya min awalihim ilaa akhirihim weligood damba kuma soo laabtaan noqosho lagama sugaayo weyaan maalin walba toddobaatan kun amarays maalinta marka ilaahay uu samaawaadka khalqay maalinta khalaa'iqda la khalqila maanta maalin kasta waxaa ku tukata oonan kusoo laabanayn toddobaatan kun malaigta cadadkeeda marka qiyaasa ikhwani fi llah wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu nacam waruficat waruficat ilaya waxaa liisoo bandhigay oo indhaha aan saaray sidra wala sidrat lmuntaha almi idinkugu jirta mi sidra bas sidrat lmuntaha geed la yidhaahda ayaa liisoo bandhiga weyaan faidaa nabquhaa waaba iyada oo waxaa weeyaan miraheeda nabiga waa miraheeda kaanahu sida isagoo qilaal hajar meesha hajar la yidhaahdo ashhuunkeeda ama kuudaheeda la eg weyaan yani aad miraheeda aad bay u wen yihiin saasuu kala jeedaa nabigeena sal allahu aleh waalihi wasalam wa waraquhaa calaynteedana ka aadaani alfiyala dhagaha maroodiga oo kale aad bay u wen yihiin weyaan nacam ilaa fii asliha hoosteeda waxaa muxuu ahay maraya arbacatu anhaarin afar webi ayaa muxuu aha geedka asaga hoostiisa maraysa weyaan nahraani laba webi waa baainaani waa gudaha waa baain waa qarsoon yihiin wanahraani daahiraani laba webina waa muuqdaan weyaan fasaltu jibriil ayaan weydiiyey waxaani labadaan webi geedkaan maxay ahaayeen labada webi aan weydiiyey cafwan afarta webi faqala wuxuu yidhi ama albainaani labada webi oo mxua qarsoon fa fi ljannati jannada ay ku jiraan weyaan wa ama aldaahiraani labada muuqatana falfuraatu waadiga furaat weyaan iyo waniilu niil weyaan furaat wuxuu maraa ciraaq ayuu maraa weyaan niilla wuxuu maraa masar iyo suudaan iyo etoobiya iyo meelo badanuu maraa marka waxaa labadaa webi ayuu nabigan ku sheegay sal allahu alay ali waslam geedka hoostiisa inay maraayeen adduunka iyo laba kale oo jannada uma furidat calaya waxaa liigu farad yeelay hamsuuna salaatan konton salaadood ayaa liigu farad yeelay konton salaadood isu qiyaasa shantaan aan hadda maanta ragga qaar ay la kadeedan yihiin iyo waxaa weya kontonkaas ba mxuu ahaa lisubarbar dhiga uma furidat calaya waxaa liigu farad yeelay hamsuuna salaatan konton salaadood faaqbaltu waan soo qaabilay waan soo noqday marka waan iska soo laabtay xataa ji'tu ilaa aan kaga imaada muusa xagguu jooga muuse samada lixaad samada toddobaad ka soo degay soo hortay nabigana sal allahu alay ali wasalam muuse u yimid faqala wuxuu yidhi maa sanacta war maxaad samaysay muxamadow sal allahu alay wasalam qultu waxaan dhahay furidat calaya waxaa liigu farad yeelay hamsuuna salaatan qabarkaan aan soo saartay waa kaas ummadii la sii wadaa qaala wuxuu yidhi ana aclamu binnaasi minka war dadka anaa kaa ogsoon riwaayad kale waa ka cafwan waabatan waa timid ana aclamu binaasi dadka anaa kaga aqoon badan minka adi aggaada calajtu waxaan daweeyey oon la dhaqmay oon maamulay oon nabi iyo rasuul u noqday bani israaiila reer bani israaiil ashadd almucaalaja dhaqitaan iyo dawayntan ugu daran ayaan la dhaqmay iyo maamul wa ummataka ummadaadana laa tuiiqu ma awoodi karta ee farjic u laaba ilaa rabbika rabbigaa u laaba fasalhu takfiifa inuu kaa fuday weydiiso hadduu oynaaye wuxuu oynayaa ummadaada in badan ummadda nebi maxamed ummadiisa in badanoo ka mid a ah inay geli doonaan jannada oo ummaddiisana ay ka yaraan doonaan danabal fiiri muxuu isaga ayuu muxuu ahaa wuxuu u sheegaya uu la talinaya waxay kutinaysa kutusinaysaa marka oohintuu ooynay ma ahan xasad abadan oohintaas waxay ahayd khibta laa xasada ilaa fitnatayn idoo kale weeyaan markaasaa wuxuu haddii asaga uusan ilahay sabab ugu dhiginna kontonkaasaan muxuu la keedeednaan lahayna ilahay baa naga fadiya subxana wa tacala kontonkiina maanta annagoon camal ahaan u qabanayn ajirkeedana waa helaynaa sida noo imaan doonta insha allah caza wajal nacam waina ummatak ummadaada laa tuiiqu ma awoodi karta ee farjic ulaab ilaa rabbika rabbigaa u laaba fasalu weydiisa antakfif inuu kaa fooday ulaaba weydiista weeyaan inuu kaa fooday farajactu waan laabtay oo meeshii aan ka imaaday aan tagay fasaltuhu rabbi aan weydiistay fajacalaha arbaciina afartan buu rabbi iga dhigay uma milahu kadibna sidii oo kale waan soo laabtay waxaan soo maray maadaa sanacta wuxuu iga soo dhigay afartan rabbigaa u noq ummadaada ma awoodi karta uma milahu saas weyaan uma rabbi haddana warkii oo kale ayaan dhex maray fajacalaha rabbi wuxuu iga dhigay cishriina labaatan buu ka dhigay muuse ayaa ku yidhi ma ummadaada ma awoodi karta alaaiin cafwan aan ka booday farajactu waan noqday fasaltuhu ilahay baan weydiistay inuu iga fuday fajacalaha arbaciin afartan igalay uma milahu sidii oo kale ayaa warkii oo kale ayaa dhacay fajacalaha alaaiina soddon buu ilahay iga dhigay uma milahu sidii oo kale ayaan muuse u imaaday kadibna rabbi baan ku noqday fajacalaha cishriina labaatan buu ka dhigay uma milahu sidii oo kale waxaa weya muuse ayaan u tagay kadibna warkii ugu yidhi kadibna rabbi aan u laabtay fajacalaha cashran toban buu rabbi ka dhigay uma ataytu muusa muuse ayaan u imaaday faqaala wuxuu yidhi milahu warkii oo kale ayuu muxuu igu yidhi fajcalahaa rabbi marka markaan weydiistay wuxuu iga dhigay hamsan shan buu iga dhigay faataytu muusa nabi muusan u tagay faqaala wuxuu yidhi maa sanacta war maxaad samaysay qultu waxaan dhahay jacalahaa hamsan rabbi wuxuu ka dhigay shan buu ka dhigay faqaala mila wuxuu yidhi ku laaba haddii hal nooga dhigi laha ka warraba inta lagu laabto mxuu hal nooga soo dhigi lahaa amaba dhammaanteedta nagala qaadi lahaa ka warraba nacam ilahay ma qadarin subxana wa tacaala qultu waxaan dhahay jacalahaa hamsan rabbi shan buu ka dhigay faqaala wuxuu yidhi mila warkii oo kale ayuu yidhi nabi muuse balnaxariistiisa arka faqultu waxaan dhahay sallamtu waan u hoggaansamay warkaas warkaas rabbi ii sheegay riwaayaad kale waxay sheegayaan rabbi dhowr jeeran ku noqday waan ka xeshooday rabbi inaan ku noqdo subxana wa tacala ay riwayaad kale sheegayaan weyaan fanuudiya marka nabigu waa loo dhawaaqay halka isagoo jooga innii alla alla u dhawaaqa innii aniga oo rabbi ah qad amdaytu waan socodsiiyey oo waan meelmariyey fariidatii faradka aan farad yeelay oo shanta salaadood waan meelmariyey wakhafaftu can cibaadii addoomahaygana afartan iyo shan ayaan ka fududeeyey oo shan basaan usoo reebay wa ujzii waxaana abaalmarinaya oo bishaaro kale ah alxasanata halkii xasano ana cashran tobanaan ku abaalmarina oo halkii salaadba toban ku dhufsa kontonkii weyaan waa ilahay fadligii subxaanahu wa xadiidkaa marka waa xadiid mukhtasar oo muxuu ah ka sheekayna nabigeena sal allahu aleh waali wasalam tegitaanka uu tagay wuxuu ka booday aaway maritaanka la maray bayt ambiyada uu imaamku noqday waxa weeyaan hawshii intaa la ekayd iyo soo noqodkii markuu soo laabtay nabigeena sala allahu alayh waali wasalam ood maka imaaday kadibna nimankii reer quraysheed ay beeniyeen marka insha allahu tacaala kutubaha noo dambeeya ayaa tafaasiisha ayaan ku heli doonaa biidn illah caza wajal xadiidka boqol iyo ko lixdanaad can cabdillahi bni mascuudin radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi cbdillahi bni mascuud xadatanaa waxaa noo warramay oo noo sheekeeyey rasuulu llahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam wa huwa rasuulkeenan alsaadiqu waa kii run badana ahaa oo runta sheegay almasduuqu ee la rumeeyey ina axadakum midkiin yujmacu waa la kulminayaa khalquhu abuurkiisa fii baطni ummihi hooyadii caloosheeda arbaciina yowman afartan maalmood wuxuu ahaanayaa nudfatan calluuf uma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan xinjir ayuu ahaanayaa mila dalika afartankii oo kale uma yakuunu kadibna wuu ahaanaya mudqatan in yaroo hilib ayuu ahaanaya mila dalika intaasoo kale uma intaa kadibna yubcau yabcau allahu allah u soo malakan malg ayaa usoo bixiyaa fayumaru malga waxaa la amraa biarbaci kalimaatin ay bikatbi arbaci kalimaatin afar eray inaad qoro ayaa la faraa kalima wayuqaalu lahu waxaa loo yidhaahdaa uktub waxaad qortaa camalahu camalka uu qaban doono shaqadiisa qor wa risqahu risqa iyo waxaad cuni doono oo risq looga dhigi doono ama aad mxua heli doono qor weyaan wa ajalahu ajashiisana qor goortuu geeriyeen doono qor wa shaqiyun inuu nin dhur darsaday yahay oo ahlunaar ah aw saciidun ama nin dhiroobay oo ahlu janno inuu yahayna qor ayaa la dhihi doonaa uma intaa kadib yunfaqu fiihi waxaa lagu afuufi doonaa aruuxu ruuxda ayaa lagu afuufi doona nafta ayaa la gelin doonaa faina arajula ninka oo minkum adinka idin ka mid a ah, la yacmalu wuu shaqaynayaa xataa maa yakuuna xataa maa yakuunu intuusan ka ahanin xataa maa yakuunu intuusan ka ahanin baynahu qofkaas shaqaynaya iyo bayna aljannati jannada inta udhaxaysa ilaa diraac fayacmalu abcan camalkaas waa camalka wanaagsan waa amal ahljana weyaan fayasbiqu kadibna waxaa ka hormaro calayhi isaga kitaabuhu kitaabkiisa ayaa ka hormara oo fa yacmalu wuxuu camal falayaa bicamali ahli naar dadka ahli naarka shaqadooda ayuu qabtaa weyaan wayacmalu qofka kalena waa camal falaa camal xun ayuu camal falaa uu kala jeedaa xataa maa yakuuna ilaa uusan ka ahanin baynahu isaga iyo wa bayna annaar naarta intuu dhexayso ilaa ilaa intaas uu janna intuu naar muxuuah kale kaga jiraa naarta weeyaan fa yasbiqu kadibna waxaa ka hormara oo waxaa weeyaan ka awood badiya calayhi isaga alkitaabu kitaabkii loo qoray ayaa ka hormara oo fa yacmalu kadibna wuxuu camal falaa bicamali ahli jannati ahli janna camalkooda yacmal falaa fa yadkhuluha tabcan xadiidkan marka waa xadiid aan arbiciin kusoo marnay ayay isku aad waa xadiidka laftarkiisi laakiin alfaadi ayaa waxaa weeyaan kala duwan oo midaa laga yaabaa in ruwiya bilmacnaa macnaha in lagu wariya ayaa laga yaabaa xadiidkana in macnaha lagu wariyo waa ariiqa saalika mutabaca macruufa laakiin shuruud adag ayay culamaa lxadiid ay u dhigaan weyaan ariwaaya bilmacna xadiista nabiga sal sl in lagu wariyo macnaha qayb aan la ogoleen adkaarta iyo dacawaadka iyo waxyaabahaas qaar aan la ogoleena jiro laakiin muxuu aha shuruud adag ayaa jirta koley waxaad ku ogaan doontaan fii baabi culuumi alxadiid markii wakhtiyadaas ilaahay subxana wa tacala ama la gaaro ama ummad kale aad ka dhegaysataan ama aadba taqaanaanba marka xadiidka marka waa xadiid xanuun badan oo dhib badan marka dhan laga fiiriyo eh, laakiin saxaabada nabigana sal la ala slm markay weydiiyeen wuxuu ugu jawaabay icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah waxaa weeyaan xadiid kalena waa nin walba wuuu loo loo fududeeyey wux loo khalqiyaa loo fududeeyey ayuu nabig yiri sal l sl marka camalfala dhib ma lahan haddii marba jannadii albaabkeeda laguu furayo oo camalkeeda laguu furayo hawsheedaad kusii jeedo salaadaadii khayrkaadi wanaagaadi carab ilaalintaadii muslimiinta qalbigaaga u furan wamaa ilaa dalika ayaa baabkaas uu kuu furan yahay baabka jannada haysa iyo wix la mid aho khayraada haddii aad balaadan kale iyo muxuu ahaa aad ku jirtana baabkii aad haysa camalkaa ka tegin ayuu nabig yiri sal slam laakiin riwaayaad kale oo aad runtii qalbiga u qaboojinaya ayaa jiray weeyaan oo waxaa weeyaan fii ma yadhar linnaas yacmalu bicamali ahli اljanna fii ma yadhar linnaas wayacmalu bicamali ahli الnaar fii ma yadhar linnaas saas weyaan dadka sida u muuqata qofkaan salaada tukanaya khayr imaanay lakin dadka waxay u arkaa inuu khayr ku jiro lakin sax maa qalbigiisa baab kala ku jira ama nifaaqa ku jira amaba khabiia iyo waxyaaba qarsoon adiga aadan ogeyn ood rabbi ogsoon yahay ayaa jiro oo ninkaas qalbigiisa ku aasan wa calayhi marka taas ayaa marka waxay noqonaysaa baabku badbaadiyo oo qofka waxa weye ku badbaadi kara oo qalbigiisa uu ku degi kara weeyaan xadiidka boqol lixdan iyo labaad can caaishata radi allahu tacala canha caaisha zawji nabiya ahayd nabiga xaaskiisa sala allahu alay wasalam ummi lmu'miniin weeyaan annahaa caaisha samicat waxay ka maqshay sheikh maxaa weeyaan waxaa lagu magacaaba asidiiqa binti sidiiq waa runbadanaydii oo ahayd runbadanihii gabadhiisa ayaa waxaa weyaan lagu magacaaba weyaan samictu waaaanaha samicat waxay ka maqashay rasuul اlahi sal la slm yaquulu nabigaanola ina almalaaikata malaaikata tanzilu way soo degaysaa fi canan ayay soo degaysaa waa daruurta wahuwa saxaabu weyaane oo fatadkuru waxay sheegaysaa almra amar oo qudiya la gooyey oo la xukumay oo la baasmareeyey fi samaai samada lagu xukumay oo wakhtigiisa la qabtay weeyaan oo fatastariqu waxaa xadaysa ashayaaiinu shayaaiinta jinniga ah ayaa xadaysa assamca maqalka ay xadaysaa warkii ay dhag ku ridinaysaa weyaan oo fatasmacuhu kadibna way maqlaysaa oo fatuuxiihi waxay u tuuraysaa oy u waxyoonaysaa ila alkuhaani dadka eybka cilmilheybka sheegta magaca ugu dhow waa kitaab gaablow in la yihahdo kitaab gaablowga dadka la dhihi jira weyaan alkuhaan waa dadka cilmilheybka sheegta oo ka warrama oo yidhaha berri waxaasaa dhici doona dadka yidhaha weeyaan alkuhaan oo fa yakdimuuna waxay ku darayaan oy ku been abuuranayaan macaha halkii runta ahaa oo malaa'igta laga soo lagala soo cararay miata kadba boqol beenood ayaa muxuu ay ku darayaan min cindi anfusihim naftooda agteeda ay kaga darayaan weyaan kelimo ayay raggii la soo cararayaan kadibna shuhub iyo waxaa lagu soo tuurayaa xidigihii lagu soo tuurayaa qaar ayay halaagaysaa intaan dhulka soo gaarin ay mxua kaahinkii ayay baabi'inaysaa qaarna way la baxsanayan kadib hal xaba ayaa kaahinkia lagu turaya qolyaha cilmiqaybka sheegto kadibna halkii asaga ahay ayaa boqol beenood ay dusha ay ka saarayaan rarayaan waa leedararayaan kadibna tii ayay u geynayaan kaahinkii kaahinkii tii loo geeyay ayaa boqol beenood ku sheegayaan kadibna dadka u taga kaahinka boqol beenooduu sheegaya markuu boqol beenood sheega hal run ayaa marka a soo dhegeli halkii ayay ku rumaynayaan boqoltii beenoodna waxaa weyaan abadan kuma beeninayaan waxyaabaha layaab kale ay ka mid tahay imtixaanka xadiidka boqol lixdan iyo labaad xadiidka boqol lixdan iyo saddexaad can caaishata waxaa la wariyay ummi lmuminiin radi allahu tacala canha ana alxaarit ibnu hishaam ninka la yidha xaaris ibnu hishaam sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya nabigu weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam wuxuu weydiiyey kayfa yatiika alwayu waxyiga nabi allo si kugu imaadaa qaala wuxuu yidhi daaka kullu daaka yatiinii nooc walbuu igu imaadaa waxyiga almalaku axyaana malagii ayaa mar ii yimaada fii mili salsalati ljaras danowga ama gambaleelka siduu dhawaaqa oo kale ayuu iu imaadaa weyaan oo fa yafsimu iga go'aa ood iga dhammaada canii ani xaggayga waqad wacaytu anuu mxuu ahay weeleeyey oo xifdiyey maa qaala wuxuu yidhi weyaan taas waa mid wahuwa ashaduhu calaya kan igu dhibka badan weyaan oo igu xanuunka badan nabiga sal ly sl mararka qaar oo aadka qabowga uu jira magaalada madiina markuu waxyu kusoo dega waxaa weeyaan sidii aan soo marnay dhidid aad u badan oo weliba mxu kuuskuuso aad u culus ayaa ka imaan jiray xaalad adaguu nabig geli jir sal allahu alih ali wasalam ragga saxaabada qaar waxay leeyihiin nabiga oo muxuu ahaa lugtiisa ay lugtayda saa u saaranta ayaa waxyiga kusoo degay waxaan ka baqu leeyahay inay lugtayda burburta oy mxuu ahay ay noqo dambas noqotaan ka baqu leeyahay culayskii saarnaa boqolkiiba laba boqol ama baabuur muxua lugtaada fuula waa imtiaan marka fayafsimu canii wuu go-ayaa waqad wacaytu anuu mxuu ahay weeleeyey maa qaala wuxuu yidhi wahuwa ashaduhu calaya kan igu daran weyaan wayatamalu liya almalaku malagii marar qaar wuxuu ka ekaysiiyaa axyaanan mararka qaar fii mili maxaa idin qoran ya fii mili نعم ويتمثل لي وuu isku ka ekaysiya li ani almalku أحyaaنا mararka qaar rajula nin buu isu ka ekaysiya adinka waa idin qoran ragga qaar waxaanan saas ahayn salsaladii u soo celiyey fayukalimunii kadibna uu ila hadlaya oo faaci ka weelayaa maa yaquul wuxuu Eh, mararka qaar ruy ugu imaan jire wahaakada marka xadiidka waa xadiidka dheera oon soo marnay oo taqaanay way laakiin waxbay ku kala duwan yihiin xadiidka boqol iyo afartan eh, boqol lixdan iyo afaraad an cabaasin waxaa laga wariyey xabr lumma watarjumaan quraan radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuula rasulka ale wuxuu ahay sala allahu aleh wasalam ajwad annaasi dadka kan ugu deeqsiisan ayuu nabiga sal slam dad oo dhan asaga ugu deeqsisanaa wa kaana wuxuu ah nabigan ajwada maa yakuunu deeqdiisa markay badanaysa ama ay ahaanaysa waxay ugu deeqsinimo badnaa nabigana sal allahu alay ali waslm wa kaana wuxuu ajwada maa yakuun markuu deeqsi ahda markuu ugu deeqsinimo badan yahay fii ramadaana ayay ahayd weeyaan xiina waqhtigii yalqaahu la kulma jibriilu malakuljibriil markuu la kulma ayuu deeqdiisa aad u badin jiray sala allahu aleh wasalam wa kaana jibriilu jibriil wuxuu yalqaahu mid la kulma nabigeena sal allahu aleh ali waslm fii kulli leylatin habeen kasta oo min ramadaan ramadaanka nabigu la kulmi jiray oo faydaarisu wuxuu kula subcin jiray alqur'aana qur kula subcin jiray subcan tabcan keenna aan naqaanayoo inta ayad la qaato ayad kale macnihiisa ma ahan wala muraajicin jiri waa nabiga sal alla alih wasalam arrinta ayada qaadashahay subca laftarkiisana qowl baa ku jira ragga ahlu qur ayaa kole masaladaas aad u yaqaana fala rasuulka al sal allahu alيh waalih wasalam xiina waqtiga yalqaahu jibriilu uu jibriil la kulma ajwada mid ka deeqsinimo badan ayuu ahaa bilkhayri xagga mxuu ahaa waxbixinta khayrka waa maalka weeyaane min ariixi dabayl almursalati alla soo diray oo roob wada sida ay mxu ummadda u kala reebin oy meel ugu tegin oy muxuu ahaa ummadda u wada camimto oy dhulku camimto meel sare iyo meel hoose ay meel u reebin nabigana sal l slm markii mxuu aha jibriil la kulmo oo habeenkaas uu mxuu aha jibriil la kulmo waxbixintaasu ku ahay nabigana sal allahu aleh walih wasalam xadiidka boqol iyo lixdan iyo shanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu abi hurayre waxaa laga wariy qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulk wuxuu yihi sal allahu alay waslam ida daca rajulu ninka hadduu ugu yeerto imra'ata waxaa haweenaydiisa xaaskiisa ilaa firaashihi firaashkiisa ugu yeerto oo jimaacu ka dalba weeyaane oo fa abat ay diido oo fa uu barya qadbaana isagoo caraysan calayha dusheeda lacanatha waxaa naclado almalaa'ikatu mala'igta xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisata weeyaan muhiimadda ilaa ay ka raaligaraysa macnaha halkaas ay riwaayad qaar sheegayaan xadiidka boqol lixdan iyo lixaad can cabdilahi bni cumar radia allahu tacala canhuma qaluu xir cbdilahi bni cumar qaala rasuulu llahi sal allahu alay ali waslem arrintan xadiidkaas waxyaabaha xikamta ku jirta waxaa ka mid ah islaamaha inay ninkooda diidaan ayna ka masayraan in laga guursado mushkiladu waa sooma ninkan wuxuu islaamtan u guursaday inuu muxuu ahaa ugu dhowrsada zinadii inuu islaam kale u baahani sooma haddii ayada marka ay siraajka diidda sida islaamaha soomaalida caadiga u badan sidaan maqlnay ama la yaqaano waxaa weeyaan waxaa laga yaaba inu islaamka la guursado ayadna ay masertay madax wareejiso amaba hadduusan dhowrsanayn qofkuu bale kale ku dhac marka arrintaas waxaa arrin loo baahan yahy in dumarka muslimaadka ah ay ka taxadiraan weeyaan intii awoodi karaan karaankooda nacam xadiidka boqol iyo lixdan iyo lixaad can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wari radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi qala rasul a wuxu yihi sal allahu alay wali wasalam idaa maata axadukum midkiin hadduu dhinto fa inahu ninka asaga yucradu calayhi waxaa loo bandhigaa maqcaduhu ayaa loo bandhigaa maqcaduhu makaana fadhigiisa ayaa loo bandhigaa meeshii aad ka fadhiisan lahaa bilkhadaati aroorta iyo walcashii galabtii ayaa loo bandhigaa weeyaan meeshii aad degi lahaa iyo booska aad muxuu ahaa ku ekaan lahaa ood muxuu ahaa abad alaabidiin fadhiisan lahaa ayaa laga tusaa weeyaan fain kaana min ahli ljannati ahlu janna hadduu yahay fa min ahli ljannati ahlu jannada booska jannada uu ka geli lahaa ayaa indhaha subaxdiin loo bandhigaa galabtiin loo bandhigaa weyaan wain kaana min ahli naariha fa min ahli naar weyaan ahli naarka booskoodii ayaa booska uu kulahaa ayaa la tusaa weyaan waa marka qabriga lagu jiro barzakh weyaan naartina qayb baad kasoo gaaraysaaba hadduu ahli naar iyo ciyaada bilaahi haddii ahli janna u yahay jannadii nafaxaadkeeda iyo manaadirteeda iyo quruxdeedii wax badan baa kasoo gaara weyaan iyo qabowgeedii iyo wanaaggeedii xadiidka boqol iyo sideed iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala la slm rasuulka alleh qaala wuxuu yidhi yacqidu waxaa gunta ashayaanu shayaanka calaa qaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qeybta u dambaysa ama qoorta ayuu wuxuu kaga guntaa idaa huwa idaa huwa naama markuu isaga saaxdo alaaa cuqad saddex gunad ayuu ku xiraa weyaan saddex jer ayuu meel ayuu saa u xiraa qaybtan dambe weliba yadribu wuxuu muxuu aha ku afuufayaa uu ku akrinayaa uu ama ku dhufanayaa calaa kulli cuqdatin gunad la arkaba makaan cuqdatin makaanaha booskeeda wuxuu mxuuaha ku dhufanaya oo mxuu ahaa ku afuufaya ama uu ku akhrinaya calayka laylun awiil farqud calayka waxaa kaa dambeeya ood haysataa laylun habeen awiilun dheer ayaad haysatae farqud warniyo iska saaxa mid walba saasuu ku qodbaya qodob qodobyo nocaasuu ku dhufanaya fain istayqada marka qofka aduu baraaruga salaadda fajir ka hor tabcan oo fadakara allaha allo u xusa inxallat cuqdatun alxamdu lilahi aladii axyaanii bacdama amaatanii wailayhi nushuur ayaad ku dhufatay hal waaba duushayba fain tawaba hadduu weysaysto inxallat cuqdatun mid kale ayaa mxuuah faktirahoo boodo weyaan wain sallaa hadduu salaad sunna tukada marka inxallat cuqaduhu kulluhaa waxaa marka wada furma waxyaabihii uu mxuuah kugu qodbay oo dhan qodobadii iyo xerkihii o dhan wada furmayaan weyaan way qarxayaan fa asbaxa kadibna wuxuu ahaanayaa nashiitan mid waxaa weeyaan aada iyo aad muxuuaha dadnimo badan oo nashaad lah ayuu noqonayaa ayiba nafsi naftiisana ay aad iyo aad ay u wanaagsan tahay wailaa hadduusan saas samaynin ood kadibna siduu unu khuurina ay qoraxda kusoo baxdo ama salaada fajar un meeshu muxuu ah kan ugu ron asbax wuxuu waa bariistaa khabiia nafsi naftiisa ayadoo aad iyo aad u cajisan tahay oy xun tahay kaslaana waxaa weeyaan aad iyo aad wahsi badan aad ka muuqdo maanta laba iyo tobanka afka masaadla ayuu waa bariistaa weyaan marka qofka inuu mxuu ahay soo kaca oo dikriga allaad la imaado weysaysto sunno ka hormariya salawaadkii wanaaggaas iyo khayrkaas ay siinaysaan haddii weliba salaatuleyl aad mxuu ahay tukada waaba waxaan la heli karin weeyaan hadduu weterkaas yar qaw ka siiyana ayadna koleyba aqalla shay waa ka furmaysaa haddii kalena maanta o dhan uun mxuu ahay hambalaalyona meelahaas u taagnaanaya xadiidka boqol iyo siddeed iyo lixdanaad can ibni cabbaas allahu tacala canhuma anahu ibna cabbaas can nabi wuxuu ka wariyey sal اlahu alay slam anahu nabigeena qaala wuxuu yidhi ama ina axadakum midkiin idaa ataa ahlahu ahalkiisa haduu u taga qaala uu yidhahda bismi illaahi alla magaciis allahuma allahyw janibna naga fogay ashayطaana shayaan wajanib shayaana shayaana ka fogay maa razaqtanaa wixii aad nagu irsaaqdo owlaad ah ka fogay hadduu intaas yidhahda bismi illaah allahuma janibna shayaan wajanib shayaana maa razaqtana oo farusiqa lagu irsaaqa waladan walad ila waladka ilahay baa dadku irsaaqa adiga ma keensan kartid lam yadurahu ma dhiba ashayaanu shayaan waxba kama tara weyaan abadan hayaan waxba qofka asagaa inaad baadiya inaad gaalay inaad dhibaatay haka yaaba nabigeena wadigiisi ballanqaadkiisa sal allah aleh ali wasalam xadiidka boqol lixdan iyo sagaalaad hadduu marka xataa canugu marka hore fakado ood waxaa weyaan meela ku dhadhaca akhiiran caaqibo wanaagsan cirib wanaagsan ayaa u dambayn doonta weyaan xadiidka lixdan boqol iyo lixdan iyo sagaalaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi ibni cumar qaala rasul rasulk wuxuu yihi sal allahu aleh ali wasalam idaa alaca markuu dhasho xaajibu shamsi qoraxda geeskeeda fadacuu asalaat salaada sunnada ah oo mulaa ah, joojiyaadacu salaat salaada ka tag weyaan xataa tabrusa ilaa qoraxda ay ka soo baxda weliba qadri rumxin bay culammada ay sheegaan weyaan waidaa qaaba hadduu dhaca xaajibu shamsi muxuu ahaa darafka iyo geeska qoraxda markay dhacdo qeybta kalena ay soo joodana fadacu salaat salaada ka taga xataa taqiiba ilaa qoraxda ay ka dhacdo walaa taxayanuu hala qasdina oo ha ku dadaalina bisalaatikum salaadiina ha kula dadaalina uluuca shamsi qorax soo baxa iyo walaa quruubaha iyo dhicitaankeeda hakula dadaalin weyaan oo halka iyada haka dhiganin salaadu ka tijadayni fa maxaa yeele tatlucu waxay ka soo baxdaa bayna qarnay shayaanin shayaan labadiisa gees dhexdooday qor-aan ka soo boodaa weyaan aw ashayaani shayaanka labadiisa gees dhexdooday ka soo boodaa weyaan laa adrii ma ogsoon ayuu raawiga dalika qaal ayu aya dalika qaal laa adrii ma ogi aniga aya dalika qaal arinta uu yidhi ma wuxuu yidhi bayna qarnay ashayaan miyuu yidhi ama bayna qarnay shayaani miyuu yidhi taas ma oga weya dadaalka ay ku dadaali jireen alfaada xadiidka nabiga sal slm ilaalintiisa ay saxaabada ka mid tahay weyaan arrintan waan ka hadalnay waa masaladii ahayd in waxaa weeyaan alsalaatu bacda salaati alcasri waasalaatu bacda salaati alfajri in la tukada haddii ay dawaati sabab tahay waa la tukanaya aan soo dhahnay laakiin nahyiga wuxuu sii darnaanayaa oo sii adkaanayaa labadaas goor oo markay qoraxda sii gelayso oy sii dhacaysa oy dhinaca dhulka dhigto iyo markay qoraxda ay soo baxayso oy qeyb soo bixiso labadaas jeer ayaa wahnahyiga sii adkaana weyaan salaada marka iska naafilada mulaqa ama salaad sabab aan lahayn ayada looma dhowaanayo laakiin daat sabab haddii ay tahay haddii la awoodi karo in loo yara kaadiyo ilaa qoraxda ay bud ka tiraado wax aad u fiican weyaan xadiidka boqol iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul la ale wuxuu yidhi sal allahu aleyh ali waslm yaati shayaanu shayaanka u imaada axadakum midkiin uu imaana fayaqul wuxuu le man khalaqa kada war wax fulaan yaa abuuray man khalaqa kada wax fulaan yaa abuuray man khalaqa kada saasuu leh xataa yaquula ilaa u ka yidhahda shaydaanka qalbigu qalbigaadu ku tuuraya man khalaqa rabbaka rabbiga adiga ku uumay yaa khalqay ilaa u kaa dhah arrintaas qof aanay soo marin ku jira qof walba ay soo mari sariix aliimaan buu nabigu ku tilmamay sal alla alah wasalam waa iimaanka barax tiran ayuu ku tilmaamay waxay dhaheen nabiga sal slam allow mararka qaar waxaa weeyaan waxyaaba waxaa nagu soo dhacaa inaan ku hadalno xataa aanba awood u markaasuu le nabiga awajadtumuuhu arrinta ayada min soo marto ma aragteen markaasay leeyihi nacam markaas wuxuu ka asaga waas waxaa weeyaan daliil cad iyo waxaa weeyaan iimaanka baraxtiran weeyaan marka nabigu wuxuu leh sal allahu alay ali wasalam wuxuu le marka shaydaanka xataa yaquula ilahu ka yihahda man khalaqa rabbaka rabbiga adig kuume isaga yaa uume laftirkiisa fa idaa hadduu muxuu ahaay arrinta ayada halkaas gaarsiiyo falyastacid billaah ilaahay shaydaanka asaga ha ka magan galo gow ayaad saarantahay meel waxaad saaran tahay laga dhici karo khatara walyantahi qalbigiisa intayda ka xira ayuu nabig le sal allahu aleh alih wasalam adiga calooshaada wax ku jira garanaynin maskaxdaada wax ku jira garanaynin aslanba ilaahay miyaad garan kartaa ma waxaas baabkaad gari karta aslan adiga naftaada oo fii anfusikum afalaa tubsiruun naftaada calooshaada maxaa ku jira haddii qof annaga dhanbid hadda la weydiiyo oo la yidhaha bilyan wa bilyan wa bilyana lagu siinaya calooshaada inta xidooda ku jirta noo sheeg sheegi karaa ma sheegi karaa inta madhicirkaad uu leegaya mshe miisaankiisa noo sheeg bas midabkiisa noo sheeg haddii la yidhahdo haye jirmiga iyo qarida uu leey noo sheeg ma sheegi karaa haba ka yaabin cunadaa markaa meesha ku dhacda inta madaxalooy maraysa miyaad sheegi karta adiga qof kale ka hadlin markaasaad ilahay u waxyaabahaas ayada waxaa wey waxyaabaha bini aadamka markaad baabkaasoo kale aad adiga isku noqo adiga isku noqo nafta kugu jirto ad maanta la keekamaysa ood wanaagna ku qabsanaysa xumaanna muxuu aad ku qabanaysa ood ku hadlayso ood ku dagaalamayso ood ku xiqdinayso ood muxuuah ku ah qabsanayo wamaa ilaa dalika ood tolkaada ugu gargaarayso nafta ayada itus indhaha isar wayna nafsuk maydkan muxuu ahaa iyo adiga wax aad ku kala duwantihi sheeg halkan u yaalla waa caadi waa qof min indhihii qabaa luguhii qabaya qaba haakada laakiin waxaa dhaqdhaqaaqun adiga wadnihiisan dhaqdhaqaaqin kaaduu dhaqdhaqaaqaya waxbuu arka arkaysa waxma arkaya laakiin naftii tus intee la geey intee ka baxday meesha dilaacday oo ka booda xagee wayaan qofka bini aadamka marka waxyaabahaas oo kale shubahada markay yimaadaan adiga isku noqo taasaa marka kaa shaafinaysa weyaan xadiidka boqol toban boqol toddobaatan iyo koobaad xadiidka ugu dambeya insha allah caza wajal can imran bin xusein radi allahu tacala canhu an nabi nabiga sal allahu alay ali wasalam qaala wuxuu yihi cimraan can nabi nabiga sal l slm qaala nabigan wuxuu yihi sal allahu alay ali wasalam ialactu waxaan fiiriyey fi ljanati jannada ayaan fiiriyey nabiga marar badan baa jannada u arkay sal allahu alay ali wasalam fara'aytu waxaan arkay akara ahliha ahalkeeda ku ugu badan alfuqaraa dadka mxuu ahay fuqarada oo masaakiinta aan wax haysanin ayaa jannada u badan weeyaan waalactu fi naari naarta ayaan arkay oon fara'aytu waxaan arka akara ahliha dadka u badana annisaau naaga inay u badan yihin ayaan arka weyaan saasuu nabigale sal allahu aleh ali wasalam fuqarada waxay ugu badan yihiin hum atbaacu rusul rususha dadka raaca ayaga u badan saas ayaa u badan laakiin dadka waxaa weeyaan eh, fuqarada aan ahayn wax badan baa mashuulini wax badan baa mashuulini hawl badan baa haysata wax badan baa diidi almala dadka la yihahdo waa madaxda iyo dadka taajiriinta iyo dadka mxu hakada dadka ayaga malaa ah lagu magacaabi jiray wa qaala almalau aladiina kafaruu min qowmihi daaiman ambiyada wax dhibi jiray oo naftu keeni jiray oo diinta laga fidin laaa mala ay ahaayeen dhaqaalahaas ama qaaruun iyo ragga lamidko dhaqaalaha la noqdeena ama ragga madaxda ahay oo fircoon iyo lamid ha noqdeena marka malaaas muqaabil waxaa marka garabkooda jooga masaakiinti saxarada iyo reer bani israel masaakiintooda iyo waxa weeyaan nabi moxamed alai slam ragga raacay bilaal iyo muxuu aha suhayb iyo waxa weeyaan raggii aad taqaaneen camaar iyo waa raggii masaakiinta ahaa waa raggii muxuu abu sufyaan uu weydiin jiray hiraql uu leeyahay ragga raaca maxay yihiin markaasuu sheegaya waa kuwii tacbaanka ahayo masaakiinta ule markaas atbaac rusul saasuu sheegaya marka fuqaradaas ayaga ah weyaan kuwan marka dumarkiina nabiga waa la weydi sal alla alih ali wasalam laba shay ku cilay alah slat slam bikufrihina alcashiir wa bikufrihina alixsaan inay muxuu ahay waxaa weeyaan ay yihiin dad ku kufriya ixsaanka loo sameeyey iyo dhaqankii wanaagsanaa iyo muxuu ahaa mucaamalada wanaagsanayd inay mxooga ku firiyaan dumarka ayagana waxaana mid kale diintiya muxuu ah, ah ku yaro salaadihii hadkii ay ka tegayaan dumarka waxaa laga yaabaa jawaanib badan hadda xantoo kale inkastoo baryahan xanfida ragga inay ka badayaanba lakiin xantoo kale dumarka ayaa u badana la dhihi jiray oo maamaha soomaaliyed jiri jirto hadda meeshaan laga sheegi karin marka alcumuum baabka isaga waxaa weeyaan iyo baabab kale ayaa jira oo dumarka ay kaga hooseeyaan ragga oy laga yaabo inay naarta ugu bataan oo jawaanib badan mid waa lagu fidnoobi tusaale ahaan hal gabar oo muslimada amaba hayr muslim waxay noqotaba oo aad is soo qurxisay inta qof oy dembi gelin bal arka inta qof oo muslin ahoo indhaha la raacay saas u fiirini arka dembiyadaasoo kuli ma loo qora bis looma qoray nin maxaa laga fiirina isaga mise dumarkaa fiiriye hada wallahu aclam wsala allah waslama cala cabdihi warasuulih mustafa